hadday tahay iyo dhinaca diinta iyo aqoonteeda haddii aynu ka hadlaynayba maanta casharkaynu dhiganaynaa waa cashar muhiim ah waana casharka aan u doortay inaan ku bilaabo qaybta daaweynta waa cashar u baahan in si fiican loo fahmo sababto ay tahay baahida loo qabo iyo ka faa'iidaysiga ay ka faa'iidaystaan sixiroolayaasha labaduba way badan yihiin fanniga maanta aan ka hadlayno waxa weeyaan daaweyntiisu waa fanniga ugu sahlan dadka sixiroolayaashii markay isticmaalayaan waana fanni aan shuruud fara badan u baahnayn markuu sixirooluhu baabka uu wakaakibayo ee uu xidhayo faniyada qaar baa shuruud fara badan iyoiyo waxaynu ku soo tilmaanay riyaadiyaad iyo qofku inuu banaanka u baxo oo muddo uu bannaanka ku noolaado oonta xoolaha uu ka soomo oo howlo badan uu galo laakiin midkaanu uma baahna shuruud fara badan waana fanni isticmaalkiisu aada iyo aada uu shaa'icu yahay meelo badanna laga heli karo oo loogu tago meelaha magaalooyinka yaryar iyo tuulayaasha aan xajmigoodu weynayna rag baaba ku shaqaysta oo dadka baad kaga qaada waa fanniga la ydhaahdo fannu rabt in wiilkiiyo gabadha la kala xidho siibana inta badan waxay adeegsadaan habeenada arooska niman baa farsamadaa ku shaqaysta oo haddii alla ka dhigo labada dhallinyare isguursanaya haddaanay isaga soo marin oo aanay siinin haddii alla ka dhigo wuxuu uga baahan yahay adduuna wuu ku kala tuurayaa oo haddii alla yidhaahdo wuu ka carqaladaynayaa waanu kala xidhayaa labadooda isagoo isticmaalaya fanniga rabtiga waxaanay ku qasban yihiin dadka tuulayaasha iyo miyiyada ku nool iyo dadka maxaan ku dhaa ninkaas uu la joogo inay xoolaha iska bixiyaan haddii ay bixin waayaanna habeenkaasu habeen baas buu u noqdaa mararka qaarkood waxaa dhaca in nin xaasas badan leh xaasaskiisa qaar ka midihi ay damcaan inuu u gaar yeelo iyada kuwa kalena uu ka hor joogsado niman baa saa ku shaqaystoo loogu tagaa oo ay leeyihiin ninkayga waa iga sii jeedaa haddii alla idhaha beryahan waan garan la ahay ee gabadhii kalea iga jiidatay dabadeedna adduuniya wuxuu ku xidhaba intuu ka qaado hawshaa gala oo ay dhibaata markaa dhibaatooyinka aynu sheegi doonna ay ka dhacaan baadaana way ka guraan marka baabkan waa baab baahi badan loo qabo in la aqoonsado oo dadku ay cilmi u yeeshaan marka nolosha ay ka mid tahay dee guurku ilaa xaawiya aada ragna waxaa ugu daranuun marka xaaladdaa firaashka Eh, maxaankuraa musaaracadda markay bilaabmayso uu soo rogan waayo oo meelaha had jeer ugu dhibaatada badan yaalaana hadday taasu dhacdo dee ninka macno weyn ma sameeyo cagtaa lagu toosinayaa lamana dar yeelo haddii alla idhaao muqmadna looma gooyo eh, haddii alla idhaahdo caawimana lama siiyo eh, waa hawl aad iyo aada u badan in laga hadlaana noloshay ka mid tahay waa qaab dee nolosha ka mid ah iska daa inay dee culimmadu ka hadashee hadda dadkan gabya baabkan isku daya inay culayskiisa wax ka tilmaamaan oo ay ka hadlaan oo nin shaacirabaa wuxuu odhan jiray wax kalaa lagaa caawiyaa cidi ku siisaa calankaa jab waa dhoombirkoo caajiska galo marka haddii dhoombirka caajiskaa galo lagu tirsan maayo ciniin baa tahay marka inta badan ibliiskuna halkaasuu haddii aan la ka dabagalaayo waa tii xadiidkii saxiix ahaa nebigeenu ka warramayey maalin walba warbixin baa la siiyaa shaydaanka weyn ee carshigiisu biyaha dul yaalliin iyo bad ninka yacni jin kasta shaydaan kasta oo qariinkii la raaciyey ambiya darajo weyn ma siiyo waxa ugu sarreeya uu dallacsiiya waa ruuxa laba qof oo muslimiina oo wada noolaa oo isqabi kala dira kaasuu madaxa u salaaxaa kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaan tahay kaasuu yidhaahdaa waad igu bannaan tahay marka muhiimadda mawduucu uu leeyahay baan u soo qadimay inaan ka hadallo baaburabd rabtigu marka ay ka hadlayaan aqoon-yahanada fannigan ka hadlaa waxay dhahdaan huwa an yacjiza arajulu calaa mujaamacati ahlihi wa ataaqa maa siwaha aw an yacjiza biaxadi zawjaatihi maca qudrati mujaamacati zawjatiha alukhraa rabti waxaa la yidhaahdaa waa af carabi ahaan waa wixii oo la dabro ninkii baa laga dabrayaa sawjadiisii ama sawjadii baa la dabrayaa oo ninkeedii laga dabraya waxay idhaahdeen wuxuu awood u waayayaa ninku sawjadiisii xalaasha ahayd inuu u hamoodo ama uu musaaracadii iskaga celiyo halka haddii maalan meel kale uu isha u taago ama baab kaleba qalbigiisa uu ku soo dhaco awooddiisii ay shaqaynayso waxaa kaloo dhici karta bay yidhaahdeen inuu laba xaas leeyahayoo midna aanu u hollanaynba midna uu libaaxyeynayo hadday xaaladaasi jirto cillad baa taalla meeshaas meel ay ka timid ilaahay garanayo oo la ogaan karo marka lasii dabagalo marka rabtiga noocaasa ragga wuu ku yimaadaa ma aha mid ku timaada abuurta fisiyolojiga ama abuurta qofka bini-aadmiga jasadiga ah iyo muruqii iyo maxaanku idhaahda sistamkii hawshan qaban lahaa ma cilladaysna oo marka uu meel kala aado waa ka shaqaynaya marka uu xagga sawjadan laga xidhay uu xaggeeda u soo jeestana maba soo roganayo amaba waxaa dhacda inta uu istiilo in awooddii ay kacdo dabadeedna marka uu hawshii fuli is yidhaahdo uun uu waxba iska waayayo way dhacdaa masaladaa waxay wadaagaan meelo badan inuu qofku awoodda iska waayo ama ay biyuhuba hore uga soo daataan dadka qaadka cuno qaarkood dadka qayila qaarkood hawshaasi way ku dhacdaa oo intay eh, istiilaan oo haddii alla yidhaahdo eh, ay is yidhaahdaan hawsha waad qaban kartaa marka ay siidhiga loo afuufo uun hawshii ay socon weydo inta badan dadka qaadka cuna qaarkood sidaasi way haleeshaa marka waxaan taa u leeyahay xaalad kasta oo ninku marka uu musaaracada isu diyaariyo ay hawshu kala dhacdo inaanay wada sixir ahayne qofku isticmaal uu mukhadaraad isticmaalay ama kiniin isticmaalay ama howlo kaleba ay ku dhaceen taas way keeni kartaa qaabka uu u nool yahay ruuxu way ku keeni kartaayoo waxay yidhaahdaan ruuxu hadduu maalintaa kambadhuudh uu kambadhuudhka badiyo kambadhuudhku waxa weeyaan intuu lugaha dhulka la saaro deedna qofku uu kuududsado oo baryaha iyo cidhbaha uu isa kuudud baa laydhaa waa taariikhdeenna aad bay ugu badan tahay oo mutajrib tajribadaasna soomaalidu aad bay u taqaanaayo waxay idhahdaan kuudud waa korma rag kuudud waa korma rag hadduu qofku kambadhuurhka ku shaqeeyo oo kambadhuurhka badiyo awooddiisa raganimadu yaalaa ma fiicnaato oo way jilecdaa Eh, waxaa ka mida waxyaalaha had iyo jeer awoodda raganimada hoos u dhigaan sixir ahayn qofku hadduu ciirdhan yahay hadduu qofku ciirta aada u isticmaalo geela qooqan baaba lagu shubaa ciirta waxyaalaha had iyo jeer ragga eh, ka dila maxaanku dhaha awoodda raganimada ee la hubiyo waxaa ka mid a caana boodhaha caana boodhaha laftiisu haddii alla ka dhigo awoodda raganimada haddii uu ninku caadaystay inuu cabo caana boodhe awoodda raganimada wuu hoos buu u dhigaa ama surcatul qadfi baa yimaado oo biyuhi hore ayay uga soo dhacaan marka xaaladahaas caadiga ahina way jiraan xaaladdaa sixirka ee rabdiga la yidhaahdaana way jirtaa marka raggu sidaasaa ku dhacda oo rabdigu wuu ku yimaadaa iyada oo reerka la kala dirayo haweenkana wuu ku yimaadaa rabdigu rabdiga haweenku shan nooc buu ugu iman karaa rabdiga haweenka iyo maxaanku idhaahdaa in haweenta laga xidho sawjkeeda shan qaab ayay u isticmaalaan sixiroolayaashu shantaa qaab mid ahaan buu ugu iman karaa shantaa qaab waxaa ka kow ah rabdulmanci mid ay yidhaahdaan waa dabarkii in labadan ruux ay isba gaadhaan mancigu waa diidmadii inta badan waxaa dhacda reerku markuu isku cusub yahay gabadha haddii loo dhigay sixirkii tafriiqi ee rabdiga la odhani waxay isku maranaysaa labada lugood towreed iyo injiil hadduu akhriyo ma kala bixin karo quwad khayra caadi oo tii gabadha ka xoog badan baa shaqaynaysa iyaduna ikhtiyaarkeeda waxaan ku samayn maysa ee shaydaankii la soo adeegsaday ee sixirka loo soo dirsaday ayaa wuxuu isticmaalayaa gabadhan inuu ka qaado dareenka dabadeedna labadeeda lugood uu isqabadsiiyo waxaad moodaa in laxaamad la isugu dhalaaliyey awood uu ku kala furo sawjku male si kasta hadduu yeelo iyadii markaa ay iswaraystaan maxaad u jeeddaa walaal aniga awooddaydiyo dareenkayga ma ahan wax iga xoog weyn baa ijiidanaya bay odhanaysaa kaa waxaa la yidhaahdaa sixra rabti baa la yidhaahayoo way ku dhacdaa haweenka qaarkood taa waxaan u baraarujinayaa ragga qaarkood hadday xaaladdaa la kulmaan inaanay u qaadanin dabeecad xumo haweentu ay leedahay waxaase jira nooc sixirah oo lagu kala eryayo labada ruux ibliisna uu rabo qoyskan islaamka inuu ku burburiyo xaaladdaasi hadday qoyska la kulanto markii hore reerka oo isku samaa oo caadi ahaabaa laga yaabaa gadaal dambe inay tani iman karto oo sixirkaasi intuu haweenta haleelo ay lugahaba isku marato ama ay dagaal ay ku qaaddo ay qanqaniinto ay xagato oo ay isdifaacdo isdifaacaan iyada dareenkeeda ka imanayn marka hawshu ay maxaan ku dhaha hubka la iska dhigana ay cudurdaar ka dhiibaysay leedahay waxaan anuguma awooddayda ma ahan Eh, maxaan ku dhaha waxaan anigu iska doondoonayo ma ahan xaaladaasi way ku timaadaa qoyska xaaladahaasoo kale hadday yimaadaanna in xisaabta lagu darsado oo intaan furriin lagu degdegin in xaaladdaa culimmada la tuso ayaa muhiim ah waxaa la yidhaha sixralmanci baa la yidhahaoo haweentu iyadoon ikhtiyaarkeedaba ku diidanayn bay difaac intay kari karto oo dhan ay soo qadimaysaa waxaa jira sixri labaad oo sixro rabtigaas oo haweenka loo isticmaalo si qoyska looga burburiyo sixirkaana waxaa la yidhaahdaa sixra taballud ama tabliid tabliid baa la ydhaayoo haweenta ayaa firfircoonidii oo dhan laga qaadaya sistam dhan oo ilaahay uu ugu talagalay inay labada qoys isku fahmaan baa jira oo jawaaba ay maskaxdu ka bixiso marka xaaladda firaashka loo diyaargaroobo oo mudaacabadu ay bilaabanto iyo mucaasharadu haweenta dareenkeedu inuu ka qayb qaato dareenka ninka oo ee haddii a laydhaha gacmo isdhaafay gacalnimo ka dhalaataaye maxabada la isweydaarsado ayaa loo baahan yahay deedna maxabadu dhinac keliyunbay ka soconaysaa haweentii wax agshanaba ma leh waxaa ugu daran waxaa ka mid ah hormoonnadii ilaahay ugu talagalay inay cariyaan oo qaybtan qoysa xubinta taranka haweenka ee haddii alla yidhaah sii diyaarisa inay hawshu si sahlan oo raaxala ay u dhacdo biyihii oo dhan buu ka qallajinayaa hormoonnadii iyo qanjidhadii hormoonnadaa soo daynayey ayay hor joogsanayaan jimankii loo diray ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam shaydaanku wuxuu dhex marayaa xididada dhiiggeenna waxaanu kari karaa in qanjidhadan dheecaanka soo daynaya qoynaya xubinta taranka haweenka inuu xanibo oo dheecaankii aanay soo daynin ama maskaxda qaybtii amraysay in dheecaankaasi uu yimaado oo qanjidhkaa la yidhaahdo bituutari galaanka ee gadaashaa dambe ku yaalla oo boqorka qanjidhadoo dhan ah ayaa ra-iis u ah in hawshani ay bilaabanto marka qaybihii ka qayb qaadanayey hawshani siday u fuli lahayd meel ka mid ah ayuu shaydaankii ama jinkii xididka raacay uu xidhayaa haddii a la yidhaahdo badhankiisii marka gabadhii wax allaaliya wax agshana iyo haddii alla yidhaah ka qayb qaadasho ma yeelanayso taasina waxay keenaysaa niyajab ayay labada dhinacba ku keenaysaa waxaana laydhaah sixra tabliid baa la ydhaahdaayo hawshaasina waxaa laga yaabaa gabadhu marka aanay ninkii la joogin sawjkii sawjkeedii ay kelidee dareen hesho in sistamkii oo dhani shaqeeyo ilaa iyo xubintii taranku ay qoydo marka kalena waxaad mooddaa gawaan adag oo aan weligeed biyaba laga arag waxaa kaloo jiraa sixir saddexaad oo haweenka ay u sameeyaan oo la yidhaahdo eh, rabta nasiif rabta nasiif mid la yidhaah baa jira waxa weeyaan dhiig aan hore u jirin oon gadaal dambena imanayninoo xaaladda labada ruux ee isu xalaasha ay isu imanayaan uun baa gabadhan waxaa laga faruurayaa dhiig ma aha kii caadada ma aha dhabar furan waa xaaladda sawjku uu u muraado haweentiisa ayuunbaa dhiig soo boodayaa waxaa dhacday nin wuxuu ahaa shaqaale meel fog buu jiri jiray intaa uu maqan yahay haweentiisu dhiigga caadada mooye dhiig kale ma aragto maalinta uu safa fasax soo qaato ee uu gurigiisii yimaado albaabkaba ma ka soo galay waa ka ma ma ka dhammaaday fasaxii oo ma sii jeed aqalkaba ma ka baxay dhiigba ma leh waxaa la ydhaha sixra nasiif baa la yidhaahdaa waxaanay rabaan in labada ruuxuu niyajab lagu rido waana nooc sixirka ka mid ah waana dhiig khuseeya un xaalat alfiraashka waxaa jira sixir afraad oo haweenka ku yimaada oo ay yidhaahdaan sixra alinsidaad sixra alinsidaad waa nooc sixir ah oo shaydaanku uu isticmaalayo xubinta taranka ee haweenka inuu ku gooyo cad aan birtu xataa goyn karaynin xaaladda marka isticmaalka marka isticmaal loo dhaqaaqunbay meeshiiba xidhmaysaa mar allaaliya markay caadi tahayna meeshii way furan tahay marna way gufaysan tahay una cad baa isku soo gufaynaya cadkaa haddii fisiologicale la eego wax allaaliya wax maxaan ku idhaha systemkan anatomiga ku jira ma ahan waa xaaladdaa firaashka unbay meeshu isxidhaysaa mar allaaliya markay hawshaas laga niyad jabana khalaas waxaa jira sixir ay u bixiyeen sixra takwiir sixra takwiir waa keyn inantii bikradda ahayd ee la meheriyey ee caawa la aroosay ayuunbaa ninkii looga dhigayaa inaan xuubkii bikaaraduba jirin oo meeshuba ay qalaalan tahay oo looga horreeyuunbaa looga dhigaya ficlanna iyada ma ahane shaydaan baa isku labahaya taqwiir baa laydhaa halkaasuu shaki ka qaadayaa bilowgiiba sawjku uu leeyahay aftal baa layga yibi somaad garan xaaladdaasuu keenayaa markiiba waxaa imanaya shaki la kala shakeeyo waa nooc sixirka ka mida sixra takwiirku haddaba bal si aynu u fahamno sistamkan ee haddii a la yidhaahdo tanaasulka iyo taranku wuxuu leeyahay sistam dhan oo ilaahi ah oo isku rakiban sida haddii a la yidhaa habdhiskan neefsashaduba ay u leedahay nidaam dhan oo la raaco habdhiska dheefshiidkuna uu u leeyahay nidaam u madax bannaan habdhiska uu dhiigga iyo sistamkiisuna uu u leeyahay oo kan neerfuhu uu u leeyahay sistam u khaas oo hawshiisa ku qabsado kan tarankuna wuxuu leeyahay sistam u gaar ah oo xaaladda haddii alla yidhaahdo marka camaliyaadku ay dhacayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu is istaadho haddaynu ka soo qaadanno ragga xubinta ilaahay u abuuray horta waa muruq muruqaasina waa shaandho waa shaandho sida maxaanku idhaahdaa isbuunyadan firaashyadeennoo kale haddii biyo la saaro soo biyaha ma nuugaan sidaasoo kale ayuu dhiigga u nuugaa muruqaas waa isbuunyo oo kale waxaanu ku shaqeeyaana waa dhiig maaha neef iyo hawo toona dhiig buu ku shaqeeyaa dhiiggaasi inuu ku soo dhaco xubinta taranka oo ragga iyo xubinta taranka dumarka qaybta kintirka ay yidhaahdaan isna dhiig baa ku soo dhaca markaa uu dhiigga ku soo dhacayo dareenka ugu horeeya ama indhahaa gudbinaya ama maqaarkaa gudbinaya ama xasuustaa gudbinaysa qofkii isagoo aan waxna taaban waxna arkin ayaa dareen ku soo dhacayaa doonitaan ah dabadeedna wuxuu arkayaa xubintii oo kacday saddexdaa qaybood buu dareenku uu ku baraarugaa marka ugu horraysa ee dareen kacayo waxaa dhacaysa in haddii al la yidhaahdo xiniinyaha oo kale inay muud soo daayaan dabadeedna ay ku soo daraan dhiigga markay dhiigga ku soo daraan ayaa isla daqiiqaddiiba muudkii wuxuu gaadhayaa qanjir ku yaalla kelyaheenna dushooda surinaala la yidhaahdo oo muhiim u ah nolosheenna waaxyo badan qanjidhkaasi farriintii buu akhriyayaa muudkii xiniyuu soo daayeen ayuu farriintoodii akhriyayaa markuu farriintaa akhriyo ayuu isna muud kale sii daynayaa markuu sii daayo ayaa wuxuu saamaynayaa maxaanku idhaahdaa haraggan madaxeenna ku jira dabadeedna wuxuu ku furayaa waxaad koranto moodo oo dareenkii madaxa kicinaya markuu dareenka madaxu kaco ayaa dabadeedna waxaa dhacaysa qanjirhkaa la yidhaahdo bututary galaanka oo boqorka qanjidhada oo dhan ayaa isna fariintii gaadhaysa markay qanjirkaa fariintu gaadho ayuu isna muud buu sii daynayaa muudkaa markuu sii daayo ayuu dareen wadayaasha qaybta xukunta xubnaha taranka ayuu isna fariin u dirayaa wuxuu leeyahay albaabadii ay dhiiggu ka gelayeen xubnaha taranka ha la furo marka la furo amar haddana wuxuu siinayaa wadnaha uu leeyahay kordhi dhaqaaqaaga si dhiig fara badani uu u tago xubinta taranka markaasaa albaabo badan ayaa isfuraya waxaa ku soo shumaya markaa xubintii taranka dhiig badan baa ku soo shumaya markuu dhiiggaasi ku soo shummo ayaa haddana maskaxdu waxay amraysaa in albaabadii isxidhaan iyagoo dhiiggii ku jiro xubinta ayay albaabadii isxidhayaan inta camaliyaddu socoto inta camaliyaddu socoto albaabadii dhiiggu ka soo galeen dib baa loo awdayaa mar allaaliya marka obrethonkaasi uu dhammaado ayaa si automaticali ah ayaa albaabadii isu furayaan dabadeedna dhiiggii sistamkiisii buu dib ugu noqonayaa intaasoo waddo mid ka mid ah ayaa shaydaankan dhiigga raacay ee sixirooluhu soo adeegsaday mid ka mida buu hor joogsanayaa dabadeedna ma soconaysa systemkii iyo nidaamkii loogu talagalay in obrethonka lagu fuliyo waxbaa uu kala goynayaa fariimihii buu kala hor joogsanayaa ashayطaanu yajri min ibni aadama majra dam wixii buu kala xidhayaa dabadeedna zawjkii awooddiibu iska waayaya sawjadii awooddiiba iska waayaysa marka sistamkaasay isticmaalaan shayaadiintu maadaama ay awood u leeyihiin oo rasuulkuna inooga warramay inuu ibliisku uu raaci karo xididada dhiigga wuxuu fadhiisan karaa waaxyaha amarka bixiya ama hawsha ka qayb qaadanaya mid ka mid ah ayuu cailaya u rikaato saaraya saasay markaa camaliyaddii ku fashilmaysaa saasay camaliyaddii ku fashilmaysaa haddaba sistamka noocaas ee ibliiskaasi uu ka shaqaynayo oo shaydaankaasi sixiroolihiina uu soo adeegsaday cudur ilaahay ma soo dejiyo ilaa wa anzala macahu dawaa ilaahay dawadiisana uu soo raaciya cudur ilaahay adduunyadan ma keenin haddii uu keenayna dawadiisa wey calima man calim wa jahila man jahil waxaan xanuunna aynu idhaahno dawo ma leh waxba kama jiraan laakiin weli aqoonteedii callama alinsaana maa lam yaclam shalay bay ahayd wakhti aan fogeyn t b-da inta qaaxa la yidhaahdo in qofka la karantimeeyo oo xero gaara loo oodo oo weel gaara la siiyo oo aan loo tegine xagga dabayshu ka soo dhacda mooy xagga kale wax looga soo dhiibo oo intuu ka dhimanaya halkaa oo ku jiri jiray maantana maxay noqotay cudurrada ugu sahlan ee ruuxii haddana dadka uu ku dhex noolaan karo marka adduunyada tan ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaaha raxiima baa ina keenay wixii inagu aynu qaladno ayaa haddana ilaahay saxaya subxaanahu watacaala oo wamaa asaabakum min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waxanoo cudurra'a asbaabta makhluuqay ku imanayaan oo waxay yidhaahdaan iminka maalan aidhiska oo kale asalkiisu wuxuu la noolaan jiray xayawaanaadka fayraskani insaanku markay faduuli noqdeen ay daayeeradii u galmoodeen buu xanuunkii xaggaa ka yimi deedna sidaa inoogu soo gudbay la hor joogsan kari waaye saadgarmays marka akhdaa' bini-aadmigu ay sameeyaan baa markaa dhibaatooyinku ay ka yimaadaan haddana xalkii baa ilaahay subxaanah wa tacaala biraxmatihi ayuu ilaahay xalkii soo raaciyay markaa sixirku waxa weeyaan waa faduul bini-aadmiga qaar ka midihii ay galaan dabadeedna ay u adeegsadaan makhluuqaadka kale si ay ugu dhibaan waxaanu rasuulkeennu inoo sheegay sixirku inuu ka mid yahay toddobada dembi ee lagu halaagsamo mid ka mid a ah inuu yahay dawuu leeyahay markaa sixirkaa rabtiga laydhaah dawadiisii ayaan insha allahu bilaabaynaa marka qodobka ugu horeeya ee loo isticmaali jiray qadiiman ilaa muddo dheer sixro rabdiga lagu furi jiray waxaa jira mid la yidhaahdo alxal ay carabtu u taqaano xalkaasi waxa weeye sida loo isticmaali jiray waxay yidhaahdaan masaladan aan ka warramayo waxaad ka heli doontaa fatxalbaari fatxulbaariga sharxulbukhaari ayaa soo naqlinaya sharaxuu ku soo naqlinayaa wuxuu leeyahay ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayhi waxaan ka soo gaadhay ama aan ka qoray sheekhaygii la odhan jiray camaad binu shaakir oo ruwaadda bukhaari ka mid ah dhammaan ruwaadda bukhaari waxaa weeyaan dad hiqaad ah oo lagu kalsoon yahay diintooda wuxuu yidhi camaad binu shaakir oo culimmadii aan bukhaariga maxaanku idhaahdaa uu bukhaari uu cilmiga ka qaadanaya ka mid ah waxaa laga warinayaa haddii ruuxu cilladani ku timi hadduu soo qaato faash kan xaabada lagu googooyo oo xaabana soo qaado uu ku shido marka uu faashkaasi dhuxul noqdo uu faashkii soo qaado dabadeedna faashkii kululaa ee dhuxusha noqday uu ku dulkaajo oo qiiqii faashku uu ku soo baxo xubintiisa taranka waxaa la tajribeeyey biidni illaahi in ruuxa rabdigu ka furmayo waa masalo qadiima la isticmaali jiray in faashka la kululeeyo dabadeedna sidaa lagu furo waxaana qoraya ibnu xajar alcasqalaani masalada labaad oo isla sheekhaas xamaad bin shaakir uu warinayo oo waxaa wari waxaa ka soo warinaya ibnu xajar alcasqalaani raxmat ullaahi calayh wuxuu leeyahay ruuxa ciladani ku dhacdo ee rabdigani ku dhaco wuxuu samaynayaa wakhtiga guyaadda wakhtiga guga ee roobku do-o ama dayrta uu roobku do-o wakhti barwaaqo ah ayuu u baxayaa meelaha miyiga ah ama bannaanka iyo meelaha beeraha ah dabadeedna geedaha ubaxooda ayuu soo gurubsanayaa geed walba ubaxyadu wax ka soo goosanaya ubaxyadaa markuu soo gurto ayuu dheri soo qaadanayaa ama digsi soo qaadanaya ama weel uu dabka la saari karo ayuu soo qaadanayaa ubaxii buu ku ridayaa dabadeedna dabkuu saarayaa hal mar markuu biyuhu isrogaan ayuu biyaha ka soo saarayaa ka qaadanayaa markay biyahaasi u qaboobaan ayuu jidhka oo dhan ku maydhanayaa biyihii ubaxyada uu ka soo gurubsaday masalada saddexaad ee uu ibnu xajar alcasqalaani uu warinaayo iyana waxay ku saabsan tahay wuxuu ka soo warinayaa shacbi ayuu ka soo warinayaa waxaana shacbi ka qoraya imaamka la yidhaahdo cabdurasaaq ayuu ka soo qoraya cabdurasaaq binu hishaam cabdirasaaq binu hamaam asancaani oo noolaa labadii boqol iyo koob iyo tobankii ilaa wuxuu boqol iyo eh, labaatan ilaa labadii boqol iyo koob hijrada eh, shan iyo siddeetan jir buu ku dhintay shacbi wuxuu ka mid ahaa culimada uu bukhaari wax ka wariyo imaam shacbi oo isna kasoo yani uu ka soo qoray cabdirasaaq binu hamaam asancaani oo caalim mutafanina ah ahaa wuxuu tilmaamayaa masalada saddexaad ee lagula dagaalami karo rabdiga ee ilaahay dawooyinka uu ugu daray ummadda islaamka ah wuxuu samaynayaa bay idhaahdeen meelaha dhirtoodu qodaxda leedahay cadaah baa la yidhaahdaa dhirta qodaxda le af carabiga yakhruju alinsaanu fii mowdici cadaah waa daad alif iyo hagaab meel dhirteedu ay qodxan leedahay ayuu aadayaa dabadeedna meeshuu marayo dhinaca midigtana wixii dhira buu ka soo qaadanaya caleemaha dhinaca bidixdana caleemuu ka soo guranaya intii cabbaar ah dhirtaasoo caleenteeda midig iyo bidixba uu ka soo urursanaya marka uu soo urursado caleentaa dhirta qodaxda leh ayuu ku ridayaa digsi biyana wuu ku shubayaa qur'aanna wuu ku akhriyayaa qur-aanku meeshuu doonaha ka aqriyo fiihi shifaa'un linnaas wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin qur'aan buu ku akhriyayaa caleentii uu ka soo gurtay qodaxlayda markaas uu ku akhriyo ayuu dabadeedna waxba dab saari maayee wuu walaaqayaa marka ay ku milmaan biyihii ayuu biyihii ku maydhanayaa marka uu biyaha ku maydho biidni illaah rabdigii wuu ka furmayaa bay idhaahdeen masale in badan aa wada maqasheen oo culimmada tafaasiirtuna ay soo wariyaan sida ibnu kahiir isla ibnu xajar alcasqalaani mowduucan markuu ka hadlayo isna uu ka hadlayo oo iyana aad iyo aad u faaftay baa iyana jirta oo masalada afraad ah masalada afraad waxa weeyaan ee lagu isticmaalo fak rabd in sixirkaa rabdiga lagu furo wuxuu ruuxu samaynayaa toddoba caleemood oo gob ah ayuu soo qaadanayaa toddobadaa caleemood waa inay qoyan yihiin toddobadaa caleemood waa inaanay nabara lahayn markuu toddobadaa caleemood soo qaato laba dhagxaana oo sallaxan oo salbajaha aynu dhinaano dhagaxaantii luufka aynu ku ciyaari jirnay oo kale ayuu soo qaadanayaa labada dhagax wuu maydhayaa dabadeedna caleentiibuu ku ridqayaa labadii dhagax markuu ridqo ayaa biyo halkan u yaalay buu caleentii ku maydhayaa markuu labadii dhagax caleentii ka dhammeeyo ayaa wuxuu samaynayaa fartiisaa midigta ayuu biyaha gelinayaa biyihiina afkuu u dhowaynayaa kolkaasaa wuxuu ku akhriyayaa aayatulkursiga waalqawaaqil alqawaaqil kutubtaad ku arki doontaan qawaaqil waxa weeyaan suuradaha ka bilaama qul ayaa qawaaqil la isku yidhaahdaa qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad qul acuudu birabbi alfalaq qul acuudu birabbi annaas iyo aayadaha saddexdee ugu horeeya oo qul uxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin shantaa e, qawaaqisha ah ayuu ku akhriyayaa biyihii dabadeedna biyihii uu ku aqriyey wuu walaaqayaa markay kala fadhiistaan saddex jeer buu cantoobsanayaa oo uu cabbayaa biyihii sidriga lahaa wixii ka soo hadhay intuu saxni yar isku taago hadduu suuli ku maydhanayo ayuu ku maydhan deedna biyihii meel nadiifuu ku daadinayaa hadduu meel cidla ah uu ku maydho uu ku asturmayana sidaasuu yeelayaa laba saddex jeer buu hadduu doono sidaa arrintaa ku celcelinaya laba saddex jeer ayuu sidaa samaynaya intaasu waa intii haddii alla ka dhigo ay inoo soo gudbiyeen culimmadii inaga horraysay afarta masalaba waxaad ugu tegaysaa fatxalbaari ayaad ugu tegaysaa haddii ilaahay ka dhigo oo aad ka helayso mujalladka shanaad beijka shan iyo tobnaad baad ugu tegaysaa haddii ilaahay yidhaahdo ama mujalladka tobnaad laba boqol iyo afar iyo afartanna wuu ku sheegayaa ee maxaanyaanku qaldin waxa weeyaan mujalladka tobnaad laba boqol afar iyo afartan safxaddaas ayaad ugu tegaysaa mujalladka tobnaad ayuu sheekhu arrinkaa kaga hadlaya marka waxaa munaasib ah inaan isdul taagno fawaa'idda uu leeyahay shajarata sid geedka gobka ah geedka gobka ah iyo fawaa'idda uu leeyahay ayaynu in yar isdul taagaynaa geedka gobka ahi wax kale kuma tilmaami karo geedka gobka ahi waa hadiya min hadiyaati illaahi tabaaraka wa tacaala waa hadiyad ka mida ah hadiyadaha ilaahay aadamaha uu soo raaciyey markuu arladan keenayey markuu arladan keenayay geedaha uu ilaahay soo raaciyey ee manfacada badan ayuu geedka gobkii ka mid yahay geedka gobka ahi ilaa iyo afartan nooc oo gob abaa adduunyadan ka baxa laba geed oo isu dhow oo midhahoodu haddana aanay dhadhanka isku mid ahayn baad arkaysaa maa min shajara oo gob ah oo dhadhankeedu geedka kale la dhadhan yahay geed weliba geedka kale dhadhankiisa wuu ka duwan yahay waa ilaa iyo waxay yidhaahdaan afartan sinfi oo gob ah baa arladan guudkeeda ka baxa ku darsoo caalamka o dhan kama baxo geedkan gobka ahi caalamka dhammaantii lagama helo buqcaddan aynu joognaa waa buqcadaha ay ugu badan yahay geedka gobka ah haddana ma intifaacsanno geedka gobka ahi qur-aanka makaanad buu ku leeyahay xusna wuu ku leeyahay ilaahayna ashjaarta uu tilmaamay ee qur-aanka uu ku tilmaamay ayuu ka mid yahay ilaa iyo afar meelood ayaa qur-aanka kariimka ah lagu xusay haadihi shajara waa shajaro qaniimo ah oo haddii alla ka dhigo ummadda ilaahay uu wadeeco dhigay ilaahay uu fadli badan iyo nicmo badan oo noloshooda uu ka awdaya ilaahay uu siiyey ilaahay qur-aankiisa suuratu najmi laba meelood buu qur-aanka kaga sheegay wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi id yaksha sidrata maa yaksha iyo cinda sidrati اlmuntaha cindahaa jannat lma'wa waa geedka webiyada jannadu ay gudihiisa ka soo baxaan waa geedka afarta webiya adduunyada ugu qiimo badan rasuulku uu sheegay inay ka soo farcamaan waa geedka ilaahay u doortay inuu laba labagardaya noqdo oo cilmiga adduunyada iyo cilmiga la dunniga ah buu kala soocaa waa geedka uu ku intihoodo aqoonta makhluuq marka laga reebo xabiibkeenna moxameda salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markii samaawaadka lagu casuumay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo uu horgale u ahaa sayidina jibriil calayhi salaatu wasalaam halkuu dhaafi kari waayey malakul jibriil uu yidhi halkan ma dhaafi karo anigu cinda shajarati sidri bay ahayd maalintaa nebiga la soo dhoweynaya calayhi salaatu wasalaam ee malaa'igta oo dhan heeganka la geliyey geedkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala shacni aanu lahaan jiranoo hore ayuu ilaahay hubiyey id yaksha sidrata maa yakshaa waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu karaameeyey horta weeyaan waa geedkaa agtiisa lagu soo dhoweeyey nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa geedka malakul jibriil uu dhaafi kari waayey geedka sidrat almuntaha waxaa loogu bixiyey cilmiga makhluuqaadka halkaa ku intihooda wixii ka dambeeya cilmiililaahiya oo keliya ayaa halkaa kasii farcama waa yahay mar saddexaad ilaahay qur-aankiisu ku sheegay suuratu saba wuxuu ilaahay yidhi wabaddelnaahum bijannatayhim jannatayni dawaatay ukulin khamtin waahlin aslin wa shayin min sidrin qaliil mar afraadna ilaahay suuratulwaaqica wuxuu yidhi wa asxaabu اlyamiini maa asxaabu اlyamiin fii sidrin makhduutin nin acraabi ah ayaa rasuulka u yimid oo wuxuu yidhi nebi allow geed qofkiisa dhiba ayuu haddana ilaahay jannada ku sheegay markaasuu yidhi muxuu yahay geedku markaasuu yidhi waa sidriga markaasuu yidhi halkuu dhibka leeya qodax buu leeyahay xanuun badan markaasuu yidhi qur'aan eh, af carabiga miyaad fahmaynin sawka ilaahay makhduudin uu yidhi kelimatu makhduud in su-aashaa nebi moxamed la weydiinaya ilaahay wuu ogaa markaasuu ilaahay wuxuu sii raaciyey sidrin makhduudin waa geed gob ah oo qodaxdii laga reebay makhduud waxaa laga reebay qodax male geedka jannadu markaa geedka gobka ahi waa geedaha jannadu ka mid yahay inagu ummad ahaan manaafic badan buu inoo lahaan jiray manaafic badan ayuu inoo noo lahaan jiray waa geed geedaha kaloo dhan wuxuu kaga duwan yahay gu iyo dayr gu iyo jilaal marna ma qallalo waa geed cagaaran gu iyo dayrba jilaal iyo xagaa ma kala laha geedkan waa geed marka dhirtu ay caleenta daadiso ee ay midhaha joojiso wakhtigaasuu isagu hawraa wakhtigaasuu midhaya wakhtiga jiilaalka dhirta kaloo dhani midho ma bixiso ila sidr geedka sidriga keliya ayaa midhaha bixiya oo dadka reemiyigii ay ku eertaan waa dhirta soomaalidu ay tidhaa waa birimageydada dhirtaba gobol aan la jirin iyo ogow lama garaacaan lama garaacaan inuu jiro marka geedkan gobka ah manaafic fara badan ayuu bini aadmiga u leeyahay waxaynu i isticmaali jirnay waynu eh, ka kibirnay waxayna inagu lahayn baynu ka kibirnay waxaa laga dhigan jiray saabuun qasil buu ahaan jiray timaha waa lagu dhoobi jiray toxobta iyo wixii la mid ah madaxa marka lagu dhoobo caleentiisa qofku wuxuu ka heli jiray deganaansho muhaddi weeye halkan kiniinka muhadi'aadka laga isticmaalayo beddelkeeda haddii caleenta gobka inta la tumo madaxa lagu dhoobo qofku nasiinuu ka helayaa qofkii hurdo waayena hurduu ka helayaa qasil baa la odhan jiray geedka qasilka ah waxaa laynoo sharciyeeyey alxayaa waalamwaat in loogu maydho dadka nooli way ku maydhan jireen nebiyullaahi moxamedna waa ku maydhan jiray calayhi salaatu wasalaam waxaanu ina faray maytaadeenna in lagu maydho xadiid saxiix ah oo bukhaari iyo muslimba ay soo wariyeen wuxuu nebigu odhan jiray hasiluuhu bimaa'in wa sidrin ku maydha biyo iyo caleen gobeed ku maydha meydkiinna biyo iyo caleen gobeed waxaad in badan aad arkaysaa culimmada qaarkood ama dadka qaarkood oo fatwoonaya in booskaa ay saabuuntu bedeli karto ma bedeli karto sir nebi baa ku jirta amar nebina wuu ku jiraa markuu nebigu noolaa calayhi salaatu wasalaam maadooyin fara badan oo lagu maydhan karo oo uskaga la iskaga suulin karabaa wakhtigiisiiba jiray calayhi salaatu wasalaam sabankii rasuulkeenna maadooyin fara badanoo saabuuni ah oo lagu maydhan karo way yaalleen laakiin nebigu wuxuu u dooray maydkeenna in lagu maydho sidriga waxa ku jiraa waxa weeyaan qofka lagu maydho sidrigu dhaqso uma uma uro haddii sidriga lagu maydho ruuxa jidhkiisu dhaqso uma uro sababta oo ah uma qurhmaan ka wada sababtoo ah waxa weeyaan caleentan gobka waxaa ku jira maadooyin la dagaalama bakteriyada maadooyin la dagaalama bakteriyada waanay qaboojisaa jidhka bini'aadmiga qabow bay siisaa manaafic fara badan bay leedahay mana bedeli karto saabuuntu maydka in lagu maydho xataa haddii qofku uu dee waayo waxaa la yidhaha dayax haddii la waayo xidigaha lagu gudaa biyo haddii la waayana ciiddaaba lagu gebagabaystaaye meel caleen gobeed laga heli karo iyo sidri in maydkii la yidhaahdo sidriga iska da'ayo oo caleen maxaanku idhaahdaa ku maydha saabuun wax sharciga ah hooy sheegaya ma jiro xikmad rasuul baa ku jirta oo aanu weli bini-aadmiga aqoontiisu gaadhin marka ruuxu haddii uu dhinto iyo hadduu nool yahayba waa lagu maydhaa geedka gobka ah waa geedaha ugu hadhka qabowle geedaha ugu hadhka qabowle buu ka mid yahay waana geedaha meelaha maxaanku dhaha degaanada ah haddii lagu beero hor joogsan kara maxaan ku dhaha carradu inay suusho geedka gobka ah waxa weeyaan geedaha ugu horeeya ee waagii hore aynu ka samaysan jirnay madagta azand baa la yidhahaa zandi ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa madag ayaynu af soomaaliga ku odhan jirnay waabaa iman doonta ijiinadan iyo waxaan iswadaa ay istaagi doonaan oo qolo waliba ay u noqon doonto asalkeedii ummad waliba waxay hiddo u lahayd ay isticmaali doonto caalamka maanta aynu ku nool lahay ummad dhaqankeedii sii daysay ma jirta innaga mooyaane irbad baa ugu yaroo dibadda laynooga keenaa findhicil baa ugu yaroo dibaddaynu ka keensannaa geedaheenniina waa wada qodax berri ka maalin haddii adduunyadani istaagto warshadaheedu haddaynaan ubadkeenna aynaan taariikh uga tegin oo war haddii taasi qabsato taasaa looga guuri karaa hadday taasu timaaddo taasaa la yeeli karaa haddaan looga tegin hadhow waxay noqonaysaa un ummad iyadoo halkaa joogta uun taariikhdeeda la waayo geedka gobka ahi wuxuu ka mid yahay geedaha madagta laga dhaliyo alladii jacala lakum min ashajari alakhdari naaran faidaa antum minhu tuuqidu geedka madagta la ydhaha geedaha ugu fiican isagoo qoyan buu bixiyaa dabka geedka gobka lagu idhahdaa waa geed aada u caqiibo badan waa geed dawaa'iya waa geed ilaahay subxaanahu wa tacaala saan kugu idhi ilaahay subxaanahu wa tacaala manaafic fara badan aadamaha u soo raaciyey waa hadiya min allah waa hadiyad ilaahay wuxuu leeyihiin markii la baaday geedka gobka ah midhihiisa iyo caleentiisaba isticmaalkeeda waxaa laga helaa maadooyin kansarka ka hortaga maadooyin kansarka ka hortaga caleenta gobka intoo lasoo gurto baa sonkor yar lagu darsadaa dabadeedna waxaa la gelinayaa ijiinkan yare sharaabka lagu walaaqo sida sharaabkaa loo cabbaa wax side effectsna male ma fahamta maadooyinka ku jira midhihiisa iyo caleentiisa maadooyin baa ku jira ka hortegi kara kansarka hadduu yahay ka naasaha ku dhaca hadduu yahay ka maqaarka ku dhaca hadduu yahay ka maskaxda ku dhaca hadduu yahay ka caloosha ku dhaca kansarada wuu ka hortegi karaa waxa kaloo inta badan saxaa shaqada caloosha calooshaada haddii maalan dheefshiidkeedu xumaado ama aad waxyaalahu maxaa naqas badan ku aragto ama siyaabo badan ay kuu ciladayso midhaha gobka iyo caleyntiisa haddaad shiidato labaduba way ku anfacayaan gobka waxay waxay xoojiyaan lafaha dhismaha lafaha kaalshiyamta ayay aada iyo aada u caawiyaan markaa gobku wuxuu dhisaa lafaha bini aadmiga laakiin innagu ma isticmaalo ninka harabiyala jooga ee ooman baan ahay bay yidhahdaan marka waynu ka qatannay innagu dhib mooye dheef inaguma haya xataa midhihiisa meelaha hadduu daadsan yahay cidiba quud ma moodo waxau kaloo aada iyo aada u caawiyaa miisaanka qofka isticmaala gobka midhihiisa ama caleentiisa miisaanku kuma kordho takfiif almiisaan buu kuu samaynayaa geedka gobka ahi caleentiisa iyo midhihiisu jidhkeennu marka uu sameeyo dheefshiidka maadooyin sunaa ka dhasha oo kaarboonkuba dee ka mid yahay sumo badan baa ka dhasha oo kaadidan aynu soo saarayno sun badan baa la socota dadka qaarkood kaadidaa ku hadhadha dabadeedna dhiigga inay raacdu sumoobaa laga yaabaa siyaabo badan baa dhiigga bini aadmiga suni u raacdaa geedka gobkii wuxuu ka mid yahay maadooyinka maydhi kara dhiiggaaga dhiigguu sifeeyaa geedka gobkii iyo cunitaankiisu waxa uu difaacaa bay idhaahdaan cunitaanka geedka gobka midhihiisa ama caleentiisoo sharaab laga dhigtaa waxay anfacdaa asaasaqa qofka inaanu ku soo degdegin talafu dam dimaaq maskaxdu inay dhaqso u asaasaqdo uu ka ilaaliyaa waa caleenta gobka ama midhaha gobka qofku dhaqso uma asaasaqo waxaa kaloo la yidhaahdaa ruuxu hadduu xumadaysan yahay oo caleynta gobka inta loo shiido sharaab looga dhigo waa xumad jabiye waxaa kalay faa'iidaysaa caleenta gobku ama midhihiisu dadka xiiqda qaba intay caleentooda ay qooyaan hadday laabta ku dhoobaan ama ay caleentiisa ay sharaab ka dhigtaan ama midhihiisa xiiqda wuu baabi'iyaa sababtoo ah xiiqdu wax kale maahan waa balqan fara badan oo sanbabada ka buuxsamay sabab doontaan haba keentee laakiin waxa weeye markaa geedka gobkii balqamka wuu khafiifiyaa sida fooxeenoo kale fooxuna balqamka uu khafiifiya waan ka hadli doonaa fooxa insha allah fawaaidis gobku balqamka wuu nuugaa marka qofka xiiqda qaba wuu u fiican yahay waxa kaloo muhiima qofka dhiikarka qaba hadduu isticmaalo maydhasho ahaan ha isticmaalo cabbitaan ahaan hu isticmaalee dhiikarka wuu dejiyaa waxa kalou aada iyo aada ugu fiican yahay dadka romatismka qaba hadday isticmaalaan way ka nafisayaan dadka dhaawaca caloosha qabeed waxaanaynu nidhaahno haddii aan laydhaha gaastarikada qaybta alsarka laydhaae dhaawaca keenta hadduu ruuxu isticmaalo midhaha gobka ama caleenta gobka aada iyo aadbu waxaa kaloo iyana muhiim ah dadkan jiimka cayaaraa ama kubadda cayaaraa ama howlahaa qabta ee muruqyadu ay daalaan gobku aad buu u anfacaa hadday midhihiisa cunaan hadday caleentiisa ismariyaan hadday caleentiisa cabbaan muhim waxa ayana caleentiisa haddii caruurta loo shiday ama dadka aynu nidhaahno gooryaanba caloosha kaga jira somaydn gooryaanka caloosha aad iyo aad buu u dilaa waa caleenta gobka hareeraheenna ka buuxda haddii sharaab looga dhigo ubadkeenna gooryaan ku arki maysaan dadka atixaal waxaa la ydhaha beeryarada dadka beeryaradu xanuunayso haddii caleenta gobka loo shiido ama midhaha gobka ay cunaan uu ka raysanayaa wuxuu siiyaa jidhka firfircooni iyo awood hor luu geliya haddii qofku ilka xanuun leeyahay caleenta gobka oo la qallajiyey iyo waxaa la isugu tumayaa geedkanay qaranfulkan idhaahno dhegayara soo ma taqaaniin qaranful iyo caleynta gobkoo laqajiyey la qalajiyey baa la isugu darayaa daankuu gashanaya waa calashanayaa garaaca wuu ka joojinayaa ilkuh way ka joojinayaan nabarada haddii caleynta gobka inta la qajiliyo dusha lagaga daadiyo waxay noqonaysaa dhayme ubadka yaryar oo soo koraya ee dhaqso u kici waaya dhaqso u tallaabsan waaya haddii intoo lagu dhoobo caleenteeda lagu duugo oo cabbaar lagu yaro qallajiyo muddo ilaa shan iyo toban cisho ama labaatan cishiyo wixii la mid ah ilmaha wuxuu yeelanayaa awooduu isku taago uu ku lugeeyo marka laftu jabto marka laftu jabto waxaa la isugu dari jiray caleenta gobka iyo geedka aynu xabagoda nidhaahno geedka xabagoda la yidhaahdo waa dheecaan buuruha ay soo da'aan af carabigana waxaa lagu yidhaahdaa muumiya ayaa lagu yidhaahdaa muumiya waxa weeyaan waa dheecaankii ay masaaridu dalkeenna ka qaadan jirtay ee ay meydka marin jireen meydka la mariya muumiyaha muddo ma qudhmi jirin muumiya ayaa la ydhaahdaa dhulkeennu hodan buu ku yahay buuraha xeebta ku sii jeeda baa da'a a waa maxaanku dhaa dheecaan markaad ursato aada moodaysa habeedda geela uun kamaba garanayso xabagod baa la yidhaahdaa intoo la ridqo ayaa lafta jabtay marka la kabayo ayaa dusha lagaga eh, laga mariyaa iyadoo lagu daray caleynta gobka dabadeedna kamaha alla saaraa toddoba cishuu ku kamayaa ruuxu haddii sida kale u caafimaad qabo lafta ay u xidhiidhaysaa haddii la isugu daro caleenta gobka iyo muumiyaha xoolaha cadhooba iyo finanka ka soo baxa wejiyada ha noqdaan findoob iyo wixii la mid ah haddii la mariyo wejiga caleenta maxaanku idhaha finankaasi way tirtirmayaanoo way baaba'ayaan marka geedkan gobka ahi waa geed karaamo leh oo mucjiso ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ifka inoogu soo saaray mase intifaacsanno haddii sixir la sheegana waa ilaahay waa innaga ka soo warrannayoo waxyaalaha lagu dabi buu ka mid yahay haddii caafimaadkii basharka heli maysid adduunka hal kiniin ah oo afar cudur ama shar kaa daweynaya afar cudur ama shan cudur ama lix cudur kaa daweynaya heli maysid laakiin maanta waxaa budh ah oo inala yaalla hal geed oo laga yaabo ilaa iyo labaatan dawo inay ku jiraan waa farsamadii ilaahiga ahayd oo wax bini-aadmi faragelina aanay ku samaynin marka dhirta ilaahay inagu beeray weliba mandiqadan aynu ku noolnahay waa mandiqadaha ugu hodansan dhirta waxaana la yidhaahdaa qaacido ah qof kasta dhirta gobolkiisa ka baxda iyo jidhkiisu way isleeyihiin geedaha meel kale looga keeno raad aanay ku yeelan karin ayaa dhirta dawaa'igee dalkiisu ay ku yeelataa markaa dhirtan in badan badan badan oo faa'iide leh baa taalla geedkaa sidriga ahee gobkina wax allaaliya wax dhaawacaya dhib uu u geysanayaa ma jirto waxaanaynu isticmaalle kimikada ay waxay yidhaahdaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurkunbay qofka ilow siiyaan cudurka ma daweeyaan laakiin calaamadaha cudurka ayuunbay qariyaan madax baa ku xanuunaya baracitimol baad liqaysaa garaacii unbuu maskaxda qaybtii dareemaysay inuu madaxu ku xanuunayo unbuu firis garaynayaa laakiin sababkii madaxa ku xanuuninaya ma taabanayo lidaalik baa waxaad arkaysaa had iyo jeer marka laga hadlayo dhirta iyo faa'iidadeeda shirkadaha dawooyinka soo saara mar walba dagaal bay ku soo qaadaan shirkadaha dawooyinka soo saara raalli kama noqdaan inay bini aadmigu usoo noqdaan dabiicadoodii iyo noloshay ku noolaayeen ee lagama maarmaanka ahayd waxaa laga yaabaa hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal hal ruux inuu u dhimanayo geed agtiisa ku yaal baa suurtagala ah. anigoo musaafira ah, halkaasaan ku gebagabayn doonaa oo xeebaha iska lugaynaya ayaa waxaan ku soo baxay nin xero loo meel loo ooday marka meel yarba maaa tuulo yar bay ahayd oo shaahbaan kacba way garanayeen markaasa sheekh maxamed oo nin baa naga xanuunsanaya markaasaan ku ihi way tuseen dabadeedna waxaan arkay inuu qabo jooniskii cagaarshowgi matag buu dabaal joogsiisanaya waa meel aan dee farmasi u dhoweyn oon dhakhtar u dhoweyn oo waxba markaasaan ku yidhi wareedhe geedkii dhuurta la odhan jiray meelahan agtiina miyuu ka dhow yahay markaasi ha halkaas ku yaallaa geedkii baan xididkiisu soo gooyey waan u tuma waxaan waan siiye waxaan ku yidhi waan idin dhaafayaa laba maalmood baan idinka maqnaanayaa geedka u karkariya way u kariyeen markii uu cabbay aroor habeenkii uu seexday uu gamay aroortii dambena caadi buu soo saro fadhiistay laba maalmood baan ka maqnaa waan soo noqday waxaan war ninkii mee markaasina waa ka buurta adhiga ku raacaya waa ka buurta adhiga ku raacaya marka dhirteennan mucjisooyin badan baa ku jira geed aan anigu u aqaanay in loo isticmaalo qaniinyada maska sunta maska inuu dilo ayaa meel cirshiida la yidhaha anoo dahab u doontay beri waa sagaashan iyo lixda halka imika daafka laga helay baan waagaa dahabu doonay waa cirshidaa la ydhaha waa meel geri cidla ah oo hal albaab keliyay leedahay inta kale buur baa ku go-an maalinta aan tegay shan qof keliya ku noolaa albaabkeeda nin baa xero looga ooday ninkii baan ku war ninkan maxaa ku dhacayo sheekh kaneeca ku dhacday bay yidhaahdeenoo dawanoo ma hayno deedna geedka soonahda la yidhaahdo soonah baa la yidhaha soonah waa geed xididkiisa loo isticmaalo qaniyada maska iyo abeesada iyo meelaha abeesada iyo maska iyo waxaas yaallana uu ka buuxaa soonah baa la ydhaha baa waxaan ka fekeray war hadduu sunta maska dilayo geedkani sunta kanaacadna wuu dili karaa deedna xididkii baan u soo saaray waan u karkariyey wuu cabbay been idiin sheegi maayo shan daqiiqo ka bacdi dhidid waaweyn baa ka soo booday waaba soo saro fadhiistay ninka markaan geedkaas soonahada u kariyey wuu soo saro fadhiistay laba maalkii dambena waaba nala cunay wixii naloo kariyey marka dhulkeennan markaad saa u marto waad yaabaysaa khanaa'imta taalla ee aan cidi hoos u eegaynin ee intaasoo dawo oo sunahun lagu soo daldalayo lagu soo daldalayo waxay idhaahdaan kimikadu daaweynteeda albaabna way kugu furaysaa albaabna way kaa xidhaysaa laazim dawada aada cuntee kimikadiihi waxna way ku ilowsiin mashkilad kalena way kugu furaysaa laakiin haddii dhirta nin aqoon leh aad ka martido haddaanu waxba kuu tarin waxba ku yeeli mayso haddaad bariis cunto maxau ku yeelayaa khamuun baa wax ku dawaynaa shamaar baa wax ku dawaynaa waa khamuunaadka iyo fasaaishaa yaryare caadiga haddii aanay waxba ku anficin waxyeelo kuu geysan mayso laakiin kimikadu dhib badan bay dabada ku wadataa marka baale insha allah u dhugma yeesha haniimo badan baa dalkeenna taalla ubadkeennuna inaan taariikhkuga tagno ayay u baahan yihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu